الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام عليكم ورحمته وبركاته waxaynu horow ciddii joogtay iyo ciddii dhegaysatayba lix muxaadaro oo ku saabsan sidii tataarku ay u baabi'iyeen dhulkii muslieen iyo saddex dowladood oo waaweyn oo dowladihii muslimiinta ka mid ahaa muxaadaradii toddobaadna waxaynu kaga warannay dowladdii ugu dambeysay afraad ee dagaal la geli doonta iyo wadcigeedii siyaasiga ah iyo qaabkay u dhalatay ama qaabkay u jirtay oo ah dowlat almamaaliik maanta laba muxaadaro kale ayaa waxaan kaga warrami doonaa markaa qaabkii loo celiyey amase loo jebiyey dagaalyahanadii tataarka iyo weliba qaabkii markii dambe dowladihii tataarku ay u islaameen waa laba dariiq oo culamo muslimiin oo kala gedisani martay qolana ariiqu dacwa bay u martay oo dowladihiiyo sidooda u jira islaamnimo u bedeleen qolana ariiq iljihaad bay u martay oo tataarka horu socodkiisi iyo wixiisi bay joojiyeen labadaa qadiyadood baan rabaa inaan soo bandhigo ta koowaad marka oo dariskani uu ku saabsanaan doono waa dagaalkii loo yaqaanay caynu jaaluud caynu jaaluud waa magaalo ama waa meel goob uu ka dhacay dagaalka kani waxaynu soo tilmaamnay masar iyo daraabaadkii siyaasigee ka jiray iyo duwal ilmamaaliik ama mamaaligta dowladdoodii markay samaysantay iyo wixii dhab ka soo dhacay ee bilowga ahaa waxaynu soo marray sanad gudihii iyadoo u dhintay boqorkii hore najmudiin ayuubiga ahaa la dilay inankiisii towranshaah la dilay cizadiin aybek oo madaxweynihii ku xigaya la dilay shajaratu dur oo gabadhiiyana madaxweyneha noqotaya waxaynu soo gaadhnay iyadoo uu maamulka gacanta ku hayo nin la yidhaahdo qiqus ama qutus la yidhaahdo maxmuud ibnu manduud qutusna lagu naanayso ama loo yaqaano masr wakhtiga kan markaa masraxeeda saas saasuu ekaa oo sawraad tiro badan ayaa dhexdeeda ka socday dhan kale markaad ka eegto waxaynu soo maray iyadoo ciidankeedii maadaama inqilaaba uu isku dhigay uu gudihiisa iska dilay oo ciidanka qaybihii aan odhan karno way ugu xoog badnaayeen ay baxsadeen waa mamaalik albaxriya nimankii la odhan jiray najmuddiin uu sameeyey ay ka baxsadeen waddanka kadib markii la dilay guddoomiyahoodii ama hogaamiyahoodii jeishi masr markaa ama ciidankii waddankaa muslimiintii uu lahaa wuu daciifay maadaama uu dhexdiisa iska dilay oo mucaziyiintii iyo ay isu dileen mamalik ilbaxriya masraxa siyaasigae khaarijigaa haddaynu eegno ama siyaasadda dadkii ku wareegsanaa waxay ahayd masar cilaaqaadka ay la leedahay cidda dabadda ka xigta oo dhammi waa cilaaqaad colaadeed xaggan waqooyiga cidda rasmiga ka xigtay waa falastiin iyo lebnaan iyo meelaha imaaraadkii yaryaraa ee masiixiga tirada badnaa ee caka ay u xoog badnayd caka suur sayda bayruut trablos waxaasoo dhamme antakiya ilaa laga gaadhayo xeebtaa dhinaceeda waxaa ku taxanaa imaaraat saliibiya ama masiixiya ama nasaara ah oo ah kuwii ay ku soo degayeen ama meelihii ay qabsadeenba markii ay yurubiyanku soo duuleen toddobadii duullimaadii hore ee kii u dambeeyey aynu ka warannay ee ay masar ku soo duuleen dhanka kale markaynu eegno wakhtiga kan duwalkii ayuubiga ahaa ee ka jiray shaam laftoodu colaad bay u qaadeen nimankan mamaaligtae qabsaday waddanka kan oo waxaynu sheegnay dhowr goor inay ku soo duuleen markaa masar cidna lama heshiis aha dowladda ka dhisani meesha intaa waxaa raacda dhibaato dhaqaale oo dunida waxaa la yaqaanaa meel kastaoo dagaaladu ay ku bataan inay ku dhacdo maxay dhibaatooyinka dhaqaale inay abuurmaan marka masar gudaheedana dhibaato dhaqaale oo daran baa iyana ka jirta su-aashayn markaa isweydiinaynaa waxa weeyaan masar waxaa duulimaad kusoo ah aqwa dawla fi lcaalam holako oo lagu qiyaaso ciidamadu wato afar boqol oo kun oo askari inuu wato waxa ay ciidamada holaako hordhacoodu degan yihiin markaa magaalada haza falastiin xuduudan masar ilaa halkaasuu haystaa oo inta kale uu ka soo gudbay waxaynu u baahanay inaynu istusinno oo maarayno oo ah mawduc alcibra qisada oo dhan dhulkaynu uga soconnay ka mid ah siduu u maareeyey quطus xaaladda nooca kana gudihii oo ishaysta dabadiiyo dowlaadkii ku dhadhawa oo la wada cola ciidan aada u xoog badan oo dowlad weyn oo ajanabiga soo wado dhaqaalo burbur haya intaasoo ku kulansan ayuu quطus madaxnimada qabta quds wuxuu ku talagalay inuu jihaadsamo oo wax iska dhiciyo laakiin jihaadku maaha frontko la tago uunoo qori la qaato wuxuu u baahan yahay siyaasa cadiima ka horeysa walidaalika waa deriska ugu muhiimsan meesha tane aan raba inaad si fiican u fahamtaan quds khuwaatu takyiir waxay culimmadu ku tilmaamaan buu sameeyey tallaabooyinkii isbedelka kow siyaasaddiisii koowaad wuxuu ku bineeyey waddankan dadka degan inuu midayn karo wa ilaa hadday kale tafaraaruqsan yihiin cadow iskama celin karaan sawaa koox jihaadamaysa ama ha joogta ama yay joogin waddankan muslimiinta ah ee masar ah haddii siyaasiyiinteeda iyo ciidamadeeda iyo dadkeedu ay ishayaan iyaga gudahooda iyagu ay col yihiin oo isdilayaan oo aan soo sheegnay madaxdoodii inay intaa laayeen inuu intaasoo ninoo madaxii inqilaab ku dhintay fawran shah cizadiin aybek maxaa la yidhahdaa shajarati dur maxaa la yidhahdaa janankii ciidanka haystay farisidiin aqtaay waxaasoo nin awac iyo dumarba waxaynu sheegnay in dil ay muteen isagu markaasi wiilkii yaraa meesha ka inqilaabay oo qabsaday inuu dagaal galo aqwa dawla fi lcaalamna inuu iska dhiciyo taasi waxay keensatay markaas inuu siyaasaadkiisa o dhan dib ugu noqdo awalan wuxuu ka bilaabay istiqraar ilwadci اdaakhili wadanka gudihiisa sidee siyaasadiisa loo sugi karaa wuxuu isugu yeedhay waddanka umaradiisii iyo qaadadiisii caskariga ahayd iyo dadkiisii waayeelka ahaa iyo buu isugu yeedhay waa wadanka wixii madax ahaa ee telinayey ayuu shir isugu yeedhay dabeetana qids wuxuu kala wara kala hadlay qadiyadda qadiyadase wuxuu ku yidhi markuu soo ururiyey innii maa qasadtu ilaa an najtamica calaa qitaali tataar waxaan idiin sheegayaa buu leeyahay dadyawiina kan madaxda iyo waayeelka ahi wiilkanaan meesha ka riixay inqilaabay ee aan qabsaday dan kale kamalihi ilaa iyo inaynu u midowno tataarka inaan iska dhicinno mooyaane waxaanan ogahay buu leeyahay dowladnimo inan yaroo caruuri haystaa inaanay wax dhicin karaynin walidaalik haddaa ila midowdaan waynu ku midowno inaynu tataarka iska celinno waxaan ballan idiin qaadayaa suldadu inay halkaa iga taallo oo ciddii idinkaa doontaan maamulkaa u dhiibataan yani qibs wuxuu leeyahy anigu ma yihiin nin madaxnimo doonaya waxaan ahayse nin rabo inuu u taagan yahay inuu muslimiinta wax ka dhiciyo maadaamay qadiyaddu caynkaa tahay hadda waxaan u baahanay buu leeyihi inu dagaalkaa gallo maalintaynu guulaysannana cidday ummaddu u garata ay ummado noqoto aqiimuu fi sula man shi'tum qiqs khataayaadkan culimmadu waxay leeyihin muslimiinta ahi cadaalad iyo sidqa ayaa lagu tuhmayaa ma ahayn munaafiq munaawara siyaasiya inuu dadka ururiyo unu ku dagaal galo kursiga ku xejistan unu yaallo ma ahayn asbaabo badanoo taariikhiya ay culamadu sharxaan daraaddeed laakiin waktigoo yar waa ka gudbaya waxaa kaloo macruufa qiyaadada dhabta ahi qaa'idka marmuuqa ee la yaqaano hoggaanka rasmiga ahi waa hoggaanka xaalaadka azimaadka ummadda ururin kara yani waktiga dhibtu jirta iyo azimaadka qofka maca alazma ummad hogaamin kara o ururin kara waa qaa'id dhaba ninkani runtii sifaat ilqiyaada oo dhaba buu watay madaxdii iyo umaradii iyo culammadii iyo dadkii waayeelkaa wuxuu kula heshiiyey inuu meeshaa ka daadegayo ciddii la rabana loo doorto se danta uu leeyahay tahay inuu tataar la dagaalamo wuxuu kaloo dib ugu noqday dawladdiisii wasaaradii iyo kuwii uu arkayay inaanay barnaamijkan xamili karin wuu casilay waxaa ka mid ah ibnu binti bintilaaciz nin la odhan jiray oo ahaa wasiiradii shajaratu duri gabadhii la odhan jiray ku dhowaa wuxuu ku bedelay wasiir la yidhaahdo zaynadiin yacquub ibnu cabdirafiic wuxuu ogolaaday raggii mamaaliki ilbaxriya ay sahayeen nin ka mid ah inuu ciidamada u daayo aanu ka bedelin waa nin isagana la ydhaha farasidiin aqtay asagiir alkabiir waa kii la dilay isku magac laakiin waa nin kale oo labaad siyaadadii ciidanka inuu hogaamiyo bacdi ru'uusi alfitan ama nimankii madaxda ahae inqilaabada wadooday qaybo ka midana wuu xidhay qodob labaad buu sameeyey u dagaalkan ugu diyaargaroobayo qodobka labaad ee uu dagaalkan ugu diyaargaroobaya waxa weeyaan alcafwi alxaqiiqiy inuu yidhaahdo ummaddu hayse saamaxdo waa rag isdilay siyaasad isku dilay madax badan kala khaarajiyey dhibi kala gaadhay kala baxsaday oo ciidanka masar ragga ugu khibradda badan leh ugu xoogga badan leh waxaa ka mid ahaa ciidankii uu sameeyey najmadiin ayub ee almamaalik albaxriya ciidankaas jarankii haystay waa kan la dilay qutus wuxuu ka tirsanyahay koox kale oo mucizey kooxdii uu sameeyey cizadiin aybik ciidankaasi raggiisii ninkii ugu khibradda badnaa baan odhan karnaa ee waktigaa noolaa bebrus ninkii la odhan jiray uu baxsaday dimishik buu tegey naasir yuusuf buu la joogaa qolyo badan oo ciidanka ka midi ah waa kuwii yaacay ee boqorkii cabaasiyiintu dhexdhexaadiyey ee la yidhi khaze iyo agagaarkeeda iyo meelaha falastiin ha degaan badh waddanka dhexdiisay iska joogaan laakiin waa ragga ay ragga colloobeen aan waxba gacanta ku haynin qibs markaa wuxuu yidhi waxaan rabaa ciidankii mamaalik ilbaxriya dhammaantii inuu dib u soo noqdaa ciidankaasi inuu dib u soo noqdaa khatar wuxuu ku yahay kursiga quds bale xaqiiqo taariikhiya haddaan sheego iyagaa dilay akhirkii batrus laftiisaa dilay iyo koox watay laakiin quds inay khatar isaga iyo dowladdiis iyo naftiisu gasho iyo in muslimku khatar galo wuxuu qaatay in tiisu khatar gasho oo muslimku uu badbaado yacni quds wuxuu u taagan yahay inuu mamaaliki albaxriya uu ka xoog batay u sidaa kaga takhalluso oo kursiga kan haysto laakiin ma iska dhicin karaa markaa dowladdii tataarka ahayd wuxuu ka door biday in isaga kursigan uu khatar galo bale uu aqbalay inuu kaba tanaasulo haddii ay muslimiintu isku raacday inuu tanaasulo wuxuu aqbalay inuu tanaasulo isaga iyo kursigiisuba inay khatar galaan laakiin faa'iidadu ay maxay tahay faa'iidadu ay tahay muslimku sidii uu guulaysan lahaa saa daraaddeed kafaaadkii caskariga ahaa jananadii iyo raggii ciidanka ka ayaa askartii mutamarisiinta ahayd qaadadii kuliyaati lxarbi ka soo baxday ee ishayeen ayuu yihi dhammaantiin dib usoo noqda waa laydin cafiyey waa niman khatara nimankaa uu soo celiyey laakiin waa nimankii luwisa taasic boqorkii faransiiska iyo ciidankiisa toddobada boqol ee safiine u watay waa nimankii ciidanka ah intay dabargooyeen maca boqorka soo qabtay waa ragaan looga maarmin dagaalka tataar saa daraaddeed kursiga khatarha gala buu qaata alcafu cinda almaqdira bay culammadu yidhaahdaan waa ammaan isagoo kursiga fadhiya oo ka xoog batay ayuu aqbalay dhammaantood inay soo noqdaan weliba waxa uu garanayay nimanka kale waxay ku kala firdhadeen waxaa la idhahdaa qaarkood salaajiqat ruum bay utageen turkiyay qaar galeen qaarkood eh, urdun boqorkii eh, turk meesha la yidhahda haystay bay utageen qaar dimashik bay joogeen wixiiba dibbay usoo noqdeen bale madaxdoodiiu si fiican usoo dhoweeyey si uu dagaalkaa ugu diyaar garoobo alqaaid bebros ruknudiin bebros ninkii la odhan jiray oo isagu waa nin muslima ah iimaan badanina ku jiro dagaalyahana waa yeel khabiir ku ah dagaalka ah dagaaladii qudus lagu xoreeyey raggii kasoo soo qayb galaya ee najmudiin iyo wakhtiguu qudus xoreynaya waa jananadii ciidamada hogaaminayey waa labadii janan ee luwis iyo ciidankiisii jebiyey waa nin khabiira marka kan kana daweyn qutus iyo qoladasan oo dhan wuu u yeedhay weliba waa ninkii dimishak naasir yuusuf markii ay ku soo socday hoolaakiyo ciidankiisii lahaa waraan dagaal galla yidhaahdeen waynu baxaynaa markuu baxsadeen ayuu iskaga hadhay isagu keligii ma waajihi karo firdhadkii falastiin buu isna iska galay xaggana masar raggiisii waa la laynaya way ishayaan masarna wuu kusoo dhiiran kari waayey isagoo falastiin dhex wareegaya ayuu qudus fariin u diray uu leeyahay soo gal masar adigoo sharfoon waynu dagaal gelaynaa oo waxaynu iska celinaynaa tataarkee weliba markuu masar yimi wuxuu u ogolaaday iqaac manطaqati qalyubi iyo qurada tuulooyinka ku xigta waxaasoo dhan buu siiyey wuxuu ka dhigay amiir min alumaraa ninka is hayaane firnadkaa caynkaasiuu soo celiyey amiir min alumaraa'i اlkibaar ayuu ka dhigay bibrisna waa nin waayeeleh dagaalyahana oo kafaa khitaaliya caskarinimu leh waa nin dakaa leh very intelligent ah takhdiidaadka caskariga ragga looga dambeeya ka mid ah waa nin hadduu yimaadana mamaaliki ilbaxri oo dham ay kusoo hiranayso yani waa janan laga dambeeyo waa soo noqday isna qutus waxay u muuqataa inuu yahay nin ogol khatarta naftiisa marka koowaad laba had iyo goor dadka madaxda ahi ma jecla nin kaloo wadanka ama ummadda dhexdeeda magac iyo maamuuskule inuu dhinaciisa taagnaado waayo dadka madaxdii waxay jecel yihiin inuu alwaxiid noqdo ama urur yar ha haysto ama dowlad ha haysto ama kan ha haysto in laga garab hadlo ma jecla waa afraad yar dadka aqbala in qaada ay ummadda ku dhex jirto aan isaga ahayn waa dad yar walaa ururo islaamiyan ha noqdaan walaa ururo kale ha noqdaan madaxdu waxaad moodaa inay cadaadiyaan inay soo baxaan quwa kale qutus waa diraaska aqbalay buu ka mid yahay markaasi dad la loolami kara ama magac iyo maamuus ummadda kuleh inay ka dhex muuqdaan walidalika ayuha alikhwa waa inaad garataan qadaaya siyaasa maaha macquulaad qura maaha anaa garle iyo anaa xaqle iyo anaa caynka leh waa qadaaya kabiira u baahan qofku inuu jawaano hadduu ummad rabo inuu hogaamiyo ama wax bedelo inuu dhul badan wax ka eegaabay u baahan tahay inuu qiimeeyo shararka siduu u kala dooranayo mar baan khayrba meesha ol inaad shar dooranaysaa uun siduu shararka u kala dooranayo waa yeel garan kara waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa qof laa ballaadhan oo dadka cafii kara baraa lay dilay ama beraa la dhacay ama beraa kooxda yada laga soo horjeestay ama bara kooxda yada lacay ama bara kooxda yada lala dagaalamay dabeeta dadka la heshiin mayno wax dad lagu hogaamiye maaha walidaalika quds wuxuu qaatay bulshadii muslimiinta aydee masar deganayd iyo wixii raacaba bishaakilaadkooda kala gedisan iyagoo wata inuu mideeyo quds marka kan haddana wuxuu baxay qadiyo saddexaad baa la yidhaahdaa oo ah asiyaasa alkharijiya siyasa alkharijiya qayb waa muslimiin intii aan weli la qabsan shaam oo kale nimankii ayuubiyiinta joogay qaybna waa masiixiyiin imaaraadkaasi xeebaha ku taxan jooga ayuubiyiinta shaam jooga waa nimankii locolka ahaa dowla almamaalik ee u arkayey towraan shaahiya inay dileen ee intaasoo duulimaad ku soo qaaday bale waxaynu ka warannay qutusi laftiisa inuu laba goor kusoo ku soo duulay muqitadiin cumarkii la odhan jiray oo uu laba jeer celiyey waxaynu hore uga soo warannay cizadiin in lagu soo duulay uu celiyey yacnii imaaraadka shaam ka jira iyo masar dagaal baa udhaxeeya oo intaasoo goorba ayuubiyiintu soo duuleen iyagoo masar ku duulaya laakiin qutus wuxuu qaatay go-aan ah nimankaasi inuu heshiis la geli karo waa nimankii mamaaligtii baxriga markay carartay dhammaantood soo dhaweeyey ee weliba rabay inay kula soo dagaalgalaan dib ugu soo dagaalgeliye meesha tan nimankan uu rabo inuu xidhiidhka la sameeyo waxaa ka mid a ah. baqdaad markii la qabsaday qaar baan xagga tataarka u duulinay masar ku soo duulo ayuubiyiintan ka mid a ah. iyadoo baqdaad la haysto caasimat alkhilaafa alislaamiya ayuu tataar ciidan kuma saarine wuxuu ciidankiisii ku saaray masar inuu qabsado iyo dowla dowlat ilmamaalik waxaas oo dhibi iyadoo jirta ayuu qutas wuxuu ka fekeray islaamkii waa kanoo saddexdii dowladood ugu aweyraa jabe waxaa hadhay masar sidee islaam loo badbaadin karaa maaha sidee kursigiisa loo badbaadin karaa taasi waxay keensanaysaa dad muslimiina oo cadow kuu ah ama aan kula koox ahayn ama mararka qaarkood xagga gaalka u janjeedhay inuu isku dayo inuu ka soo jiito ama ka soo kaxeeyo ama ugu yaraan inuu muxaayidiin ka dhigo muxayidku waxa weyaan dhexdhexaad inuu ka dhigo oo isaga iyo sataarka isu daayaan caqliyaadka maanta noole waxay odhan lahaayeen iyagaa murtadiina ka bilow sacakaa maaha ama caqliyaadka maanta jiraa waxay odhan lahaayeen gaalka ku-xiga un ku bilow oo qoladan kristanka iyo meeshan ka bilow tataarku wuxuu arkaa waxaanoo dhan khatar ka weyni inay jirto ayuu qutus u arkaya saa daraaddeed mashkilaadku way u kala ratiban yihin iyadoo acdaa ay u wada yihiin isaga qoladan kristankii waa u acdaa oo kuwa dagaalka hadda kala soo baxeen ayuubiyiintan muslimiinta sheeganaya waa u acdaa oo kuwa intanoo goor ku duulay tataarkuna waa u col oo intanoo gura ka guuray saddexda colba mar lama wada dagaalami karo si awgeed wuxuu ku talagalay tataarka inuu colnimadooda u daayo iska dhiciyo kristanka inuu heshiis la galo oo ay nabadgelyo unisa siiyaan kuwa muslimiinta wuxuu ka soo jiidan karo inuu ka soo jiito oo safkiisa uu ku soo biiro siyaasa alkhaarijiya saasuu ku bineeyey dabeetana waraaq buu diray waraaqda koowaad wuxuu u dirayaa annaasir yuusuf dimashqkii haystay oo markaa ka ugu xoog buuran ah ayuubiyiinta waraaqda wuxuu ugu qorayaa niyo waxaan rabaa buu leeyahy masar iyo shaam inaynu midayno oo cadowga adiga kugu soo socdee kugu soo horeeya aynu iska wada dhicinno waa intaan dimishk la qabsan dimishk iyo xalab buu ka tali jiray intaan la qabsan cadowga inaan kula dhiciyaa baan rabaa labada wadanna intaynu isku darno adigu madax ka noqo laakiin gaalka la wada dagaalanno waraaqdu uu qoray wuxuu ugu qoray baa la yidhi wain ikhtartanii khadamtuk wain اkhtarta qadimtu waman macya min alcaskari nujdaة laka calى alqaadimi calayk fain kunta laa taأmanu xuduurii sayartu laka alcasaakira صuxbata man takhtaar wuxuu leeyahay haddaad aqbasho naa'ib baan kuu noqonaya waa kuu shaqaynaya dowladda adigaa kuu dhiibaya haddaad rabto anigoo ciidankayga wataan kuu imanaya halkaasi aan kaala difaac gelaya masar sugi maayo inta la imanaye shaam baan ka dagaal gelaya anigoo ciidanka wata haddaad aniga iga shakisantay buu yidhi isku darso ciidanko dhanna aan kuu soo diro ciddaad adigu doonto madax uga dhigo ciidankii masar joogay waan soo dirayaa shaam ha kuu yimaado adiga ha ku difaacaan weliba ciddaa doontana madax ka dhig buu leeyahy ciidankaasi oo kaxayso naasir ma aqbalin midnimadaa wuu diiday midow ma raba buu yidhi waabu isxambaboro wuxuu yidhi anigaaba dagaalamaya maxaan cid ula madoobaya laakiin kooxda dagaalanta ma ahayne markii xalab la qabsaday ee isaga lagu soo dhowaadayna wuu cararay waataynu taarikhdiisa hore uga soo warannay siduu u ordayo kolba meel u gelayey meel yaroo jafar la ydhahdo saxaaro ah in hoolaaka ciidamadiisii intay ku qabteen hoolaaka loo diray nasiib darra laakiin intii hoolaaka lagu sii waday ayuu qutus soo jebiyey ciidamadii tataarka firdhankoodii baa isaga hoolaakuu u tegey hoolaakaa dib usoo soo celiyo yidhi kani waa khaayinka u shaqayn karayo meeshii madax uga dhigo isagoo dib loo soo wado ayaa firdhadkii ciidanku jebiyey qutus firdhadkoodii tataarkiioo cadhaysan ayaa cidlo ka helay iyadoo madaxnimo loo soo wado kuwaasaa diloo ka takhallusay isaga ayan kaanat naasir wuu diiday dabeetana wuu cararay naasirkaasi isagu siyaasadda kuma guulaysan shacabkiisii iyo ciidankiisiina ma difaacin aakhirkii markuu marayey ciidamadiisii qaybo ka midi markay soo gaadheen khazayo meelaha kan iyagoo aanu isagu la socon bay u galeen ayay qudus u galeen saaxibu xamaa xamaa meesha la yidhahdo ninkii haystay alamiir mansuur ayuu qutuswaraan kale u diray uu yidhi waanaan nimankaa la wada dagaalanno kaasi wuu soo aqbalay waxba kama qabo buu yidhi mid saddexaad buu la xidhiidhay almuqiit cumar waa kar urdun meel ka mida nin haystay oo mar horena yidhi waan dagaalamayaa laba jeerna ku soo duulay masar laba jeeroo horuu masar ku soo duulay waa ninkan idin lahaa markii la qabsaday baqdaad buu isagu duulimaadka xagga ku waday laba jeer buu kaasina wuxuu aqbalay waan anigu adigana ku raaci maayo tataarkana raaci maayo iska dhexdhexaad baan ahaanaya alashraf ilayubi kii la yidhaahday ximis haystay kaana waraaq buu u diray kaasina qutus si toosuu usoo diiday isagu wuxuu yidhi anigu safka hoolaakan ku biiraya dowladda xoogga weyn la dhankeeda ayaan raacaya almelik saciid mid la odhan jiray laqabkaa haystay xasan ibnu cabdilcasiis baniyaad ninkii xukumi jiray kaasina wuxuu u galay isaguna jeeshi tataar natiijadu waxay noqotay xamaan ninkii haystay diblomaasiyaddii qutus uu aqbalo isagu wuxuu yidhi waa kugu soo biiray kii xalab iyo dimi shaqaystay isagu waa kii baxsadee jabay laakiin isna ciidamadiisa wixii ka hadhaa iskaga cararay oo iyana ku biiray muqiis ninka la yidhaahdo kaasina wuxu yidhi anigu dhexdhexaad baa noqonaya adiga iyo iyaga toona raaci maayo labadan kalena waxay ku biireen safka idan shan ayuubiyiina weeyaan mid aqbalay mid cararay oo ciidankiisii aqbaleen mid yidhi dhexdhexaad baa noqonaya iyo laba ku biiray xagga eh, xagga tataarka ku biiray qutus marka kan wadcigii daakhiligaha wuu dejiyey oo dawlad raacsiisan culamadeedii askarteedii bikulli ashkaaliha iyo bulshadeediiba buu samaystay hadafku wuu cadyey oo laba laba kama aha ee waa inuu wax iska dhiciyo mamaaligtii wuu cafiyey way usoo galeen ciidamadii nafsiyan bay u raaxaysteen waayo ciidanku markuu isagu isku maqan yahay iyo markuu meel u wada jeedo waa kala nooc alcaduw alkhaariji wuu kala soocmay oo badhna tataarkay ku biireen badhna isagay kusoo bireen badhna xiyaadi bay noqdeen duwalkii yararaa ee saliibiyiintaha iyaga waynu u iman doonaa iyo su ula dhaqmay intii uu wararkan waday tataarkuna waa soo socdeen shaam oo dhan way soo liqeen marka iyana markaa xuduudda masar bay marayaan hazay marayaan haza ayuu tataarkuna soo gaaray shacabka masar waa shacab marka kan dhibaato badan oo dhaqaale soo martay masa eh, tataarka iyo maxaa la ydhahaa sumcaddiisii sidii cajiibka ahayd ay odhan jireen haddaad maqasho oo ciidan tataar baa la jebiyey rumaysan ayaa maahmaaha noqotay wixii oo dhamme mashkilada waa haysata wuxuu u baahan yahay markaa ummaddu intaanay dagaalgelin hamadeeda kor loo qaado in la dagaalgeliyo bulshada qaab macnawiya in loo dagaalgeliyo masar laakiin iyada lafteeda raakib atarjani wuxuu leeyahy laba qiimo oo fiican baa yaalay laba vaaliy oo wanaagsan o madhab baa marka kan biyo dhigay oo dee wakti yar ka hor salaaxadiin alayubi ka hor dee dowla alfaatimiya shiica raafidiyiin oo aada u liita ayaa maamulaya waddanka salaaxadiin alayubi waa ka qabsaday marka kan culammadii muslimiintu ku soo keenay meesha madhab sunniya si fiican u faafay mamaaligtana waxaynu ku naqaanay dad culammada qadariya maadaama aynu nidhi tarbiyadoodiibaa ahayd tarbiya diin iyo dad culammada qadariya rag waaweyn oo culammadii muslimiinta ee rumuusina wakhtigan waa noolyihin waxaa ka mid ah sulطaan اlculamaa alcizi bn cabdisalaam alcizi bn cabdisalaam oo marka kan sideean jira nool waa shan boqol iyo toddobiyo toddobaatankiibuu dhashaan filaya waktigan hadda dagaalka loo diyaariyahayna waa lix boqol iyo sideed iyo kontonkii alciizi bn cabdisalaam markaa koob iyo siddeetan sano meelahaasaa dadiisu maraysa waxaa jooga alciizi bn cabdisalaam oo ninkii ardaygiisii uu bixiyey maxay sulaan اculamaa ardaygiisi waa kuma waa bn daqiiq alciid marka waddanka culamaa joogta laga yaqaano alcizi bn cabdisalaam ummaddu inaanay culamo towjiihise ka maarmin baan idin tusayaa waxyaabaha guusha u keenana inay ka mid tahay bacd allahi subxaana wa tacaala alcizi bn cabdisalaam wuxuu ahaa caalim sunnada ku adag isla markaa mujtahida isla markaa wuxuu ahaa bay dhahay nin kulmistay bayna fatwa alcibaada waalcaqiida wاlfatwa fi اlumuuri الsiyaasiya wاlijtimaaciya nin mujtahida buu ahaa bay idhaahdaan oo culumta sharciga ee caqiide iyo sharci iyo cibaada iyo mucaamalaadla si fiican u yaqaana oo ka fatwooda dhanka kale marka loo eegana qadaayaadka siyaasiga nin basiiro dheer u leh oo mufti ku abu ahaa bay idhaahdaan alcizi bn cabdisalaam saynu u fahamno sheekakani qiimuhu muljamca ku dhexleeyaan laba qiso idiin tilmaamo o ciisi bnu cabdisalaam masar uma dhalan reer masar maaha waa nin reer dimashiq ah dimashik buu ku koray dimashik buu wuxuu joogay khaiibka jimceed ahaa qaadiga muslimiinta ahaa muftiga dowladda ahaa laakiin asaalix ismaaciil alayubi nin la odhan jiro dowla ayubiya ka tirsan ayaa wuxuu qaatay go-aan ah najmudiin ayuubigii masar hayste mamaaligta ka horeeye ninkii mamaaligta sameeyey inuu ku duulo dabeetana wuxuu aqbalay inuu taxaaluf samaysto qolo kristana inuu kaxaysto isaga iyo gaaladu inta israacaan inay ku wada duulaan masar bishar gaaladu maxay ku raacaysaa labada magaalo sayda iyo shaqiiq la yidhaahdaan idin siinayaa buu leeyahy labadaa magaalo idinku qaata hadday igula duushaan masar waxaanan aqbalayaa hubkana in laydinka iibiyo hubka in laydinka iibiya macnay samaynaysaa ma garanayo saa u fahmi kartaan waktigaa hore addawla alislaamiya baa sanaacaadka dunida hogaaminaysay marka iyagay ahaayeen dadka hubka rasmiga ee fiican samayn jiray marka wuxuu leeyahay waxaan kaloo ogolahay muslimiintu inay hubka idinka iibiso oo aynu ku wada duullo qoladaas alcizi bn cabdisalaam oo mufti dimashq ah ayaa wuxuu yidhi boqorku saalix bnu ismaaciil mulkigiisa shaksigaa maaha buu yihi dhulka muslimiinta isagu bixi karo waxaad leedaa la bixiyaaye dhulka muslimiintu boqoro waxaad adigu leedahay maaha buu yidhi sidaa awgeed ma asaxaysa buu yidhi waan bixiyeydu waa marka labaad buu yidhi muslim baa lagu duulayaa hubkaa laga iibinaya masiixiintuna laa yajuusu baycu silaax buu yidhi hubkaa in la iibiyaana ma banaano si muslim loogu duulo inaad ka iibisaan hub iyaduna ma banaano buu yidhi dabeetana waxaa la yidhi qaadinimada waa lagaa casilay muftinimada waa lagaa casilay duruusta waa lagaa joojiyey khudbadana waa lagaa joojiyey amas wax dambe ma sheegi kartid markii wax walba laga casilay ayuu iskagaba tegey magaalada way xidheen mudduu xidhnaa xabsigii markii uu ka soo baxay oo wax walba loo nidayna uu iskaga tegay baytulmaqdis buu qabtay baytlmaqdis buu iskaga talagalay inuu halkiisaa wax ku dhigo oo wax akriyo isagoo halkii jooga ayaa ismaaciilkii asaalix ismaaciil alayubi iyo qoladii kiristanka oo wada socotoo duulimaadkii iyo qudus soo maray shaakhiina wuxuu joogaa bayt almaqdis dabeetana ninkani waa nin sumco iyo bulshada magac ku leh weli wuxuu rabaa inuu muslaxdo sheekha nin buu u diray wuxuu yihi waxaad ku tidhaahdaa fariintaa gaadhsiin nin baa u yimi sheekhiiyo meeshiisa iska joogo wuxuu ku yidhi sheekh in wixii aada mansab haysato dhan lagugu soo celiyo qaadinimadii iyo madaxnimadii iyo muftinimadii iyo khitaab wixii oo dhan inaad hesho iyo waziyaada weliba dheeraadba lagugu daro waxa kaa xiga uun inaad suldaanka u yaro cudur daaratid suldaanka u tago tankasir leh u yaro cudurdaaro oo gacantuun ka dhunka buu yidhi intaa u samey suldaanka intaa u tagto salaamdheh khalaas arrimuhu dhegdheg bay noqonayaan wax waliba way dhammaanayaan alcizi bn cabdisalaam wuxuu ugu jawaabay wallahi ya miskiin maa ardaahu an yaqbila yadii fadlan an aqbila yadah ya qowm antum fii waad wa ana fii waad walxamdu lilahi aladii caafaanii mima btalaakum bih wuxuu ku yidhi miskiin yahow inuu aniga gacantayda dhunkado raalli kama ihi tiisa daa ina dhunkadee adu waad le kaale boqorka soo dhunkee isagu inuu yimaado aniga dhunkado maan rabo buu ku yidhi ee waxaan kuu sheegayaa buu yidhi idinna dhan baa u socotaan anna dhan kalean u isku webi ma haysanna buu le isku dooxo isku waddo ma hayno idinkuna waddaa haystaan aniguna waddo kale ayaan haystaaye ilaahay baan mahadinayaa waxa idinkaa uu idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay dee adduun baa aakhiro siisateene ilaahay intuu waxaa idinku idinka idinku ibtilay aniga caafimaad yeelay baan waxay idhahdaan mar kaluu xidha dabeetana isagoo khaymad yaroo kan ubaqa ku jiro dhinaceedaa ku xidhan oo qur-aan akhrisanaya bay idhaahdeen baa waxa usoo galay sabiibiyiintiibaa waxay u yimaadeen ismaaciilkii iyagoo la hadlayuu yihi qur-aankaa baxaya ma maqlaysaan markaasay dhahdeen ha wuxuu yihi waa muslimiinta wadaadkii ugu weynaa ayaa halka igu xidhan waxaanan u xidhan arrimihiinuu diiday yani waa uun irhaabigii ugu weynaana waanu haynaa duwalka reer galbeed marka kii ugu weynaana xabsigii igu jiraa weeyaan qoladaas markaa wuxuu leeya kii ugu weynaana halkuu joogaa oo uu ii xidhan yahay laakiin qolada masiixiyiinta waa qaarka caqli badanba ninkakan waxay ku yidhaahdeen annaga hadduu ahaan lahaa qisiskeyga ugu weyn cagihiisa intaanu maydhnaa baanu biyihiisa cabi lahayn bay yidhahdeen inaanu xidhna daaye dadkaba ninkii cilmiga u hayay adaad xidhatay annagu maanan xidhaneen bay idhahdeen ka noogu weyn intaanu eh, adimadiisa maydhno ayaanu cabbi lahayn nasiib wanaagse waataynu hi najmudiin ayub markaynu kasoo sheekaynaynay qoladan wada socoto dhan intuu jabiyey buu bayt lmaqdis xoreeyey lix boqol iyo saddexiy afartankii waa inagii soo sheegnay in la xoreeyey bayt lmaqdis meesha dadkii lagu xoreeyey buu ka mid ahaa sheekhu markaa wuu kaxeeyey najmudiin ayub baa kaxeeyey oo geeyey masr masr baa laga dhigay muftigii iyo qaadigii iyo wixii oo dhan laakiin sheekhu markuu masr yimi ayuu wuxuu u yimi niman mamaalika oo umaro oo dadka xukumo oo caynkan oo uu boqorku leeyahay dabeetana haddana sheekhu masar buu fatwo kale ka soo saaray ah nimankan beecooda iyo maamulkooda toona laa yajuuz ma banaana buu yihi oo sheekh maxaa dhacay waa addooma buu yidhi cidimo xorayn manaasib alculya lidowla alislaamiya xornima u shardiya beecoodana ma asaxo weli waa addooma buu yidhi nimankan waxba kama socdaan dowlad dhan oo meel ka talinaysu sheekhu yimi laakiin fatwadiisii haddana waxay taagan tahay wixiina kaniisadan uma socdo waa la lacadhooda ilaa xad ay isku dayeen inay dilaan mid ka mida muradii ugu waaweynaayo qoladaas dhan baa usoo galay isagoo raba inuu dilo seefkiisa sitaa la yidhi albaabku ku garaacay sheekha inanu dhalay baa u yimi wuxuu dhi aaba waa hebeloo seef sita marka wuu garanaya dee mamaaligtuna dhiiggu waa la fududaa waa hebel oo naagtii oo seeftiisiina sito hubaysan wuxuu ku yidhi waryaa aabbahaa in ilaahay dartii loo dilo wuu ka liitaaye kafur albaabka soo daa buu ku yidhi yani hadday shahaada fii sabiili illah anuu dhimanayo waxaasi dhib maha buu yidhi soo daa wuu soo galay markuu usoo galay sheekubu haddana dib u baqa sheekh maxaa saa noogu samayso warkaluu bilaabay sheekuna wuxuu istaagay halkiisii haddaad rabtaan saasubaa la yeelaya boqorkii gaadhay boqorkiina wuu cadhooday sheekii uu baytulquds isagoo maxbuuska kaa ka soo daaya caynkaasa haddana fataawidan bixinaya boqorka laftiisi uu ka cadhooday markii la cadhooday ciisaddiin ibnu cabdisalaam wax kale ma samaynin wuxuu yidhi caynkaa markay haa khalaas qaadinimada iyo muftinimada iyo maamulka iyo wixii noo dhan qaata mar haddaan la ogolayn mabaadi diina intaan sheegay inay faafto waan iska tegayaa dameer uu haystay buu fuulay reerkiisiina dameer kaluu saaray magaaladana uu iskaga baxo tuulu isaga baxay wadaadku adduun laba dameer buu ka wataa laakiin masar oo dhan baa ka daba dhaqaaqaday alcizi bin cabdisalaam magaalada hadduu ka baxa baa laydhi yaa joogaya tujaartii culamadii dadkii wixiiba waa la dabagalay boqorkiibaa war loo geeya waxa la yidhi magaaladii waa gilgilantay sheekhiina safar yacni culamadaad dadku culamadooda way qiimeynayeenoo agteeda culamada magac ku lahayd walidaalik baa sheekhu wax ma dilin wax ma maagin waxba kalama samaynin mujarad waanuu iscasilay waanu iska tegey laakiin magaaladii dhammayd baa dabagashay boqorkii wuxuu arkay in qadiyadiisuba ay khatar ku jirto isna wuu ka daba tegey boqorkiibuu wuxuu tegay alciiz bn cabdisalaam baa loo tegay sheekh soo noqo baa la yidhi wuxuu hi soo noqon maayo fatwadaasoo aa fulisaan mooyaane oo maxaa see loo fulinayaa nimankani waa addoomo waa la iibinayaa suuqaan geynaya waa la iibinayaa marka la iibiyo ragga iibsada ha xoreeyaan markay xoroobaan hadday doonayaan maamul u dhiiba markaa aduga madax ka dhigo waa madaxdii dowladdu iibinaya halkaasuu taagan yahay isagu anugu nimankaa madaxdaa waan iibinayaa buu leeyahay haddii aad aqbalayso sidaana waan soo noqonaya haddii kalena oo saad odhanaysaa baa la yidhi lacagtooda lacagtooda baytulmaalkan ku shubayaa buu yhi waan iibinayaa dabeetana muslimiintaan ku bixinayaa danahooda guud waxay noqotay dowladdu inay khalkhal gasho iyo in la aqbalo fatwada alcizi bn cabdisalaam waxaa la yidhi waa la aqbalay uu soo noqday madaxdii iyo umaradiiba u yeedheen kolba mid buu soo taaga ayaa gadanaya dabeetana qiimaha la sheegaa wuu qaaliyey intaas iin maayo buu yidhaahdaa addoonka dowladda alaho qiimo qaaliyuu ku iibiyey lacagtii uu ku iibiyeyna jamaadka uu ku bixiyey maxaan u sheegayaa qisada alciji bin cabdisalaam waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo dowladdo qura maaha waxa dagaal galaya ciidamo qura maaha waxaa dagaal galaya waxa weyaan ummaddani waxay haysataa rasiid dad shacabkooda hadday waxu sheegaan ay shacabku aqbalayaan oo aan maamul iyo askar ku xidhnayn walidaalik markii tataarka qadiyadiisii soo dhowaatay dowladdiina nin saalixi uu qabsado qutus la yidhaahda qutus qutusna go-aankaa ah uu qaatay inuu dagaal galo siyaasa alkhaarijiya iyo daakhiliyaba uu nin ku guulaystay noqday ilaa xaddin ma ciidamadiisi iyo wixiisii oo dhan urursaday muslimiintii dabadda joogtay wixii uu la heshiin karaye aqbalay oo dhan uu la heshiiyey wixii gaalada raacaya inay toos gaalada u raaceen waxaa loo baahan yahay shacabkan in la dhiiri geliyo ay dagaal galaan shacabka masarna waktiga kan dee dagaaladii front gaar oo dee bay ku jireen dagaaladii crusadeska marka waa shacab qiimat ljihaad aanay weli agtooda ku dhimanin aljihaadu fii sabiili ilah waa shacab weli uu agtooda ka nool yahay qadiyaddu halkaa markay marayso waynu leenahay shacabkii masarna waa loo khudbadeeyey waa culamadoodii baa la hadashay ummaddii waa la dagaal geliyey ayaa hoolaaka waraaq soo diray waraaqda wuxuu usoo dhiibeeyey afar nin oo tataarkii ka mid ah dabeetana nimankii rususha ahaabaa magaalada qaahiro soo galay waraaq bay u keeneen qutus waraaqda maxaa ku qoran bismi ilaahi الsamaa alwaajibu xaqh aladi malakanaa arضه wasalطnaa calى khalqه aladi yaclamu bihi اlmalik اlmudafar aladi huwa min jinsi اlmamaalik صaaxibu misr وأcmaaliha وsaaئir umaraa'iha وajundiha وkutaabiha وcumaaliha وbaadiha وxaadiriha أnaa jund اllahi fii arضih waa hoolaaka sheeganaya أnaa jund اllahi fii arضih khuliqnaa min sakhaطih وsuliطnaa calى man xalla bihi غayduh falakm bjamiici اlamsaari muctabar وcan cazmina musdajar faاtaciduu bغayrikum وسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء ويعود fanaxnu maa narxamu man baka walaa nariqu liman ishtaka fataxna albilaad waaharna alarda min alfasaad facalaykum bilharb wacalayna bialb faayi ardin ta'wiyiikum waayu bilaadin taxmiikum risaalada tan waa risaalo dheer holaaka wuxuu leeyahay magaca ilaaha cirka leh ee waajibka daacadiisu tahay baa ku furfurtay ee dhulkay makansiiyey ee khalqigiisa igu salliday boqor yahu buu yidhi meesha jooga ee weliba addoommaha ka midi min jinsi ilmamaalik ka tirsani ee masar iyo inta u dhadhow xukumaa waxaad og tahay buu yidhi annagu inaanu nay askartii ilaahay cadhada ilaahay baana laga abuuray wixii rabbi nacana waana lagu salliday waxaan dhul soo baabi'iyey baa kuugu filan cibro qaadasho ee dadka kale ku cibro qaada buu leeyahy oo maxay yeel amarkiinna noo dhiib intaan ceebtiinnu muuqan oo gafkiinnu idinku dhicin annagu ku ooyo uma naxariisanno ku ashtakooda uma qalbi dabacno dhulka waanu furannay fasaadkana waanu ka tirtirnay waajib idinka orod baa idinku ah buu yidhi annagana eryashaa nugu ah inaa idinku yaacdaan waa waajibkiina buu leeyahay anna inaan idin caymadiyaa waa waajibkay saaran dhulkee idin hoyn kara xaggaa seeftayada ka geli kartaa gacanta gacantayada lagama baxsado fardaha iyaga lagama dheereeyo seefta seeftayadu waa sida danabka warmaha warmahayagu waa kuwo wax jeexa qalbiyadayadu waa sida buuraha tirada tiradayadu waa sida ciidda qalcad iyo xusuuni yacni meel la galaa wax nagama celiso ciidan la samaystaa wax nagama anfacaan baryadiinana looma aqbalo waayo buu yidhi xaaraantaa cunteen oo salaanta inaa celisaan baad diideen oo dhaartaa beeniseen oo cuquuqa cuquuqulwaalideynkaa idinku tiro batay oo cisyaankaa idinku badan ku bushaaraysta buu leeyahy dullinimo iyo mahaana markaasuu qur-aanna ku qoray meel kasta adiib munaafaqaa jooga kuwan waxu soo qoraya ee afkan carbeed caynkana soo qoraya waa udaba munaafiqiino tataar ka tirsan qur-aan bay soo istidlaanayaandhayso warqada holaaka waxa ku qoran falyawma tujzawna cadaaba alhuni bima kuntum tacmaluun wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun holaakaa soo qoraya maanta buu leeyahay cadaabka wax duleeya ayaa leediin waxaa camal samayseen daraaddeed kuwa dulmiga sameeya meeshay u noqon doonaan waa garan doonaan buu yidhi walaakin wuxuu leeyahay waqad sabat an naxnu alkafara wa antum alfajara buu yidhi waa sugantay buu yidhi annagu inaanu gaalanay idinayna faajiriin tihiin waqad sallatanaa calaykum man biyadihi lumuur laakiin waxaa nagu keeni taxaabay buu yidhi allaha gacantiisa wax waliba ku jiraan tira badniduunu annaga agtayda waa wax yar buu yidhi sharaftiinuna agtayda waa daliilnimo maa limuluukikum calayna biayri lmadi dulinnimo waxaan ahayn buu leeya aan boqortooyooyinkiina u hayaa ma jirto waraaqdan wuxuu ku gebagabeeyey falaa tuiilu lkhiaaba wa asricuu radda aljawaab war kale haygu badinina jawaabtana dhaqsa usoo dira war yaroo kooban oo waysdhiibnay una soo dira dee wax kale laydinama sugayo weyaan saasuu hoolaa ka soo qoray waa risaalo aan diblomaasiyada aqoonin duwalku markay wada hadlayaan walow daciif iyo kan aada la hadlaysaa nooc min maailwajhi bay u dhowraan oo sida dee askartu ama dadka suuqu u wada hadlaan loolama hadlo qofka dawlad maamula walow uu daciif iska y waynanka arkay dawlado yaryaroo intay dowladaha waaweyn u taga danaha labada dowladood baanu ka wada hadalaiyo sidii mustaqbalka loo horumarin lahaa waa luqa diblomaasiya qofka maail wejhi baa loo ilaaliya laakiin holaakad xataa taasi kuma jirto risaaladiis waxa weeyaan waa dagaal waxaana weeyaan isdhiiba idinku aan wax shardiya ku xidhin wuxuu isugu yeedhay markaa qutus qaadadii iyo umaradii iyo wasaaradiisii buu isugu yeedhay wuxuu ihi ciidamo gardaran baa inugu soo socda ciidanka gardaranna war naga noqda cidi kuma qancisa buu yihi war naga noqda kuma qancaan dee waa la qasbaa inay kaa noqdaan aniga waxay ugu muuqataa buu leeya inaynu wax iska dhicinno waa khiyaar sacab akbar dawla saddex dowladood oo waaweyn oo muslimiina soo liqday min turkistan shariya jina laga soo bilaabo muslimkii joogay ilaa iyo hazay marayaan falastiin inta ka dhexle wixii muslim joogay way kasoo takhaluseen xagga shishe waa nimankii ka takhalusay jina iyo kuuriya iyo wax duwal laba iyo toban dowladoodoo yaryaro meesha ku taxan eshiyo dhan ba intay soo laqeen ciidanka intaa leeg in laga hortago khiyaarka ah la qaataa khiyaar fudud maaha waayo dowlad kuria ilaa poland bay ka taliyaan inta udhaxaysa marka kan kuria ilaa poland inta udhaxaysa ka taliyaan waa dowlad ka hub badan ka sumcad weyn ciidankeedu uu sumcad badan haysto ciidamo waaweyn oo muslimiina oo dowla khawaarzimiya iyo armeniya iyo kurjigii ama gorgia iyo dowla alcabaasiya iyo yurub iyo shaam waxaasoo dhan bay liqeen qutubsi laakiin wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan dagaalamo qaadadii iyo ciidamadii inuu qanciyo dagaalkuna ma fududa laakiin muxuu isticmaalay waxay idhahdaan laba ariiquu isticmaalay o wuxuu yihi waryaa waa madaxdii cidduu la hadlayaa war waan dagaalamayaa buu yidhi waan dagaalamaya markaan idin leeyahayna ciidamo diri maayo anaa ulqi tataara binafsi anaa tataarka naftayda kala hortegaya ma aha dowlad iyo ciidan iyo wax diri maayo buu leeyey ee anigoo caskariya oo dagaalamaya ayaan furantka tegaya wuu awoodi karayey waa nin madaxee dee madaxweynihii wadanka inuu ciidamada yidhahdo dagaal taga laakiin wuxuu leeyahay dadku raba inuu qancaan dantuu rabo inuu dantuu doonaya buu rabaa inuu dadka ku qanciyo wuxuu leey waan dagaalamaya qaaidkuna hadduu ummadda ka horeeyo ummaddu way daba socotaa saxaabada maxaa geesinimada baray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam madiina habeen qayla yeedhay dabeetana nebigaa usoo horgooday abu alxa faras uu leeyay ayuu dhufsada farasku koore iyo waxba ma wato waa leedo ma sugin inta wax la saarayo wuu baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii dadku isu soo baxbaxayeen ayuu soo noqday nebi maxamed isagoo le lam turaacu lam turaacu waxbaa cabsanina yacni anaa ka war keenay meeshii dhibtu ka jirtay wa qaa'id ilumma isagu ka war keenaya halka dhibtu ka jirto oo saxaabadiisii geesiyaada ahaa buu usoo noqday isagoo faraska wata markaasu wuxuu ku leeya lan turaacu lan turaacu laqad wajadtuhu baxra waa xadiiskii bukhaari faraskan abu talxana waxaa sia xadiidka ibnu maaja tilmaamaya waxaa lagu yaro tilmaami jiray inuu faras gaabiyo yahay nebigu wuxuu yihi waa bad kari orodka waxay yidhahdaan maantaa kadib lama qabanin faraska laftiisana faras dheereeyo alla ka dhiga si kastaba ha noqotee qaa'idku hadduu ka horeeyo ummadda oo waxaanuu sheegayo isagu ficliyan u samaynayo ummadda way dabagashaa walidaalika bu caliy bnu abi aalib oo geesiyadii muslimiinta ugu weynaabaa wuxuu lahaa marka dagaalku adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu leeyihi waxaynu naqanaa aswatu xunayn markii la jabay ee la cararay nebi maxamed intuu ku dhawaaqay buu lahaa ana nebiy ana bnu cabdilmualib laa kadib iyadoo saxaabadiisii jabtay oo ay ahayd hadduu saxaabadu kabto inaad yaro dhuumato ama si u samayso ayuu nebi maxamed qaylinayaa weli anigu waxaan ahay nebigii alla soo diray in cabdilmualib baan aho been maaha buu nebi maxamed leeya alayh salaatu wasalaam qudus wuxuu rabaa markaa atarbiya bilqudwa jananadiisa iyo ciidamadiisa inuu tusiyo inay shahaadadu wax la doonto tahay inaanay noloshu wax laysku adkeeyo ahayn markay u baahan tahay inuu qofka muslimka horu maro walidaalika bu wuxuu ku yidhi waan dagaal gelayaa waa markii koowaad shay labaad buu u sheegay oo wuu wacdiyey wuxuu yidhi yaa umaraa'i اlmuslimiin lakum zamaanu taakuluuna min beyt اlmaal wa antum lilgzaati kaarihuun waar madaxdii muslimiintaah waar in badan baa xoolihii dowladda muslimiinta cunayseen buu leeyihi maantana dagaalkaa soo nacnacaysaan anigu waan baxayaa ee ninkii raba inuu dagaalamo iraac ninkii aan rabinowna waan ku fasaxaye iska hadh buu leeyahay laakiin waxaad ogsoonaataa dembigaaga iyo dembiga dumarka muslimiinta iyo ummadda muslimiinta inay adiga luguntaadotay ninka hadhayo khudbadaasuu ujeediyey khudbadiisu waa laba shay shay waxa weeyaan anaa dagaal gelaya shayga labaadna waxa weeyaan idinma qasbayo wixii raba inay dagaalamaan raaca jihaadka layskuma qasbo nebi maxamed marnaba munaafiqiinta ma qasbin bale intuu baxaaba iska hadhaan hadhowna weliyo bile maraano way cudurdaartaano wuu ka aqbalaa bale isagoo sii socdaa kolba ninka daba yimaadaa markaasaa la yidhahdaa nin baa soo socda ilaahu hebel ka dhig buu yidhaahdaa yani dankama lahayn munaafiqiintu inay hadhaan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamay hadday idinla baxaan la wdacu khilaalakum ilahay wuxuu tilmaamay hadday idin raacaan munaafiqiintu inay u fasaad idinku kordhinayaan iyo mashkilad e wax wanaaga idin haynin saa daraaddeed nabigu calayhi salaatu wasalaam jihaadkiis mu ahayn mid dadka la qasbo la dhaha qasab ku dagaalama iyo raaf dad askar lagu qaadaa ma jihaatamaa walidaalik khudbad isagoo ooyayu wuxuu ugu gebagabeeyey baa la idhaahdaa yaa umaraaء الmuslimiin man lilislaami in lam nakun naxnu madaxdii dowladda muslimiinta ahayd yaa islaamka uu halgamaya ama difaacaya haddaynan inagu difaacin buu leeyahay kelmaddaasi madaxdiisii way ka oohisay waxaanay qaateen go-aanka inay la dagaal galaan qodobs wuxuu isku dayey inay arintuka noqnoqosho yeelanin wuxuu u yeedhay afartii nin ee warqadda siday dabeetana afartaba madaxuu ka jaray dabeetana madaxyadoodiibuu albaab ka mida albaabka qaahiro sugan culamada qaar waxay idhaahdaan malaal quds masalada muu asiibin waayo cinda almuslimiin rususha lama dilo dadka ergada ee lasoo diro lama dilo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxay laba nin ibnu nawaaxa iyo ibnu wasaal laba ninoo la odhan jiru musaylamati ilkadaab soo dirtay musaylama nebi baan ahay buu leeyahy dabeetana nebi maxamed buu usoo diray laba ergey labadii ergey baa nebiga u yimi wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam atashhadaani anii rasuulu اllah waan ma qiraysaan inaan ilaahay rasuulkiisii ahay waxay dhahdeen nashhadu ana musaylamata rasuulu اllah nebi maxamed waa hortaagay waxaanu qiraynaa bay dhahay musaylama inuu ilaahay rasuulkiisii yihi musaylama inuu ilaahay rasuulkiisii yahay baanu qiraynaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam aamantu biاllahi warasuulih anigaa rumeeyey ilaah iyo rasuulkiisiiba ee haddaan cid dilayo haddaan rasuul erge lasoo dira haddaan dilayo waan idin dili lahaa buu nebi maxamed ku yidhi calayh isalaatu wasalaam ee agtayada ergada lama dila buu nebigu leeyahy qutus laakiin mahmaa kaan ijtihaadku si kastaba hala maree afartiiba intuu dilay ayuu albaabada suray marka kan qutus mashkiladda ugu weyna haysataa waxa weeyaan waa mashkila iqtisaadiya waayo ciidan ballaadhan oo la dagaal geeyo wuxuu u baahan yahay dhaqaale xoogan isaguna meesha gebigeedaba wakti yar buu saaran yahay quds macayntu dagaalka galay macayntu guulaystay ma wuxoo dham sanad ma gaadho sanad waxlaabuu dhinta marka quds madaxba wuxuu yahay dhowr bilood wadankiina azma iqtisaadiyana waa ka jirtaa fitan baa ka jiray mashaakil baa ka jiray tijaaradii muslimiinta guud ahaanba way istaagta waa kan barigi iyo wixii oo dhan qabsaday azma dhaqaaleed xoogan baa ka jirtaa see loo dagaalgelinaya marka saddex biloodna madax buu yihi khasnadii dowladdana dhaqaale kuma jiro wuxuu isugu yeedhay culamadii iyo dadkii culammada markaa wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo waxaan rabaa dariiba tax cusub in dadka laga qaado aan dadka ku dagaalgeliyo cashuur ha la qaado buu leeyahy zakadii iyo wixii kuma filla marka cashuur ha laga qaado dadka wax si ciidanka loo hubeeyo loo dagaalgeliyo laakiin halkan waxaa joogaa nin caalim oo muftiya oo aan qaqallo cumarin ibnu cabdisalaam la yidhaahdo ibnu cabdisalaam wuxuu yidhi haddii cadow dhulka muslimiinta ku soo duulo waxa waajib ku ah muslimiinta muslimiintao dhamme inay la dagaalamaan waana bannaan tahay racyad iyo shacabka in laga qaado wax dagaalka lagu galo oo ka badan zakawaadkii iyo wixii laakiin bishari buu yidhi hanti weydiin maayo ilaa shari la helo baytulmaalka khasaanada dowladda waa inaan shilin ku hadhin buu yidhi dowladda oo lacag haysato dadka wax laga qaado soconaysa buu yidhi khasaanada dowladda kow waa inaan shilin ku hadhin marka labaad buu yidhi nimankiinan umarada iyo madaxdaa ah, ee nin walba dhulka iyo tuulooyinka dhan loo gooyey ee hubka iyo dahabka iyo qalabka haystaa idinna waa inaad dadka la mid noqotaan waxba idinku hadhin haddii madaxda dawladdu hantideeda keento khasnada dawladda waxa ku jirana la keeno markaasaa fatwoonayaa buu leeya in dadkana xoolaa laga qaado iyana waa fatwo kaloo adag oo umaradii hadda lagu soo qanciyey war dagaal gala xoole waxa idinku haysateenna geeshka siiya iyada lafteedu ma fududa laakiin alciz bnu cabdisalaam go-aankiisu waa kaa ah. waa xaaraan buu leeya in shacabka xoolahooda la qaato iyadoo aanay idinku aydan la timanin dee nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslimka wuxuu ku tilmaamaya fawaladii biyadi laqad taaba tawba low taabahaa saaxibu maqsin lagufira lah gabadhii zinaysatay ee la rajmiyey ayuu nebi maxamed wuxuu leey waxay toobad keentay toobad hadduu toobad keeno ka cashuurta qaada ilaahay dembigiisa uu dhaafi lahaa muxsinada la dilay toobadeedii waxaa laga dhigay toobad xataa loogu dembi dhaafaya maxay kan dadka xoolahooda baata ku qaada yani xoolahoo baata lagu qaadaa kaanama ay ka weyn tahay maxay warku markuu halkaa marayo ayuu qutus wuxuu yidhi fatwada sheekha waa aqbalay anaa ugu horeeya faraska iyo seefta mooyaane wixii aan hanti leey o dhan waan ka dhaadhacay buu yidhi waa ka daadegay waxaan hanti wato waxaan aqbalay in ciidamada lagu wareejiyo mar haddii dee madaxweynihii wuxuu haystay wareejinayo waxay noqotay umaradii iyo dadkii kalena inay aqbalaan waxay haystaan inuu wareejiyo alcizi bn cabdisalaamna wuxuu fatwooday dagaalku wuxuu u baahan yahay hantiya markaa in la bixiyo masarna sheekheeda waa daba socotaa markaa mushkiladii dhaqaalahana waxay u muuqataa in la xalilay xalkeedii la helay ciidankii waa la diyaariyey waa la dhaqaaqay waxaase markaa iyana mashkilada wuxuu qaatay go-aan ah inaanu masar gudaheeda ku sugin waayo wuxuu leeya ciidanku hadduu masar jabo meel dambe uu isku urursan karaa ma jiro marka waa inaan ka hortagaa buu leeya oo dhankay joogaan ugu tagaa laakiin xaggan ay joogaan markuu tagana wuxuu soo dhaafay dowlado yaryaroo badan oo masiixiyiinah oo uu ka baqay inay ama waddankii u weydaartaan dagaal ama isagaba ay xagga dambe kaga dhuftaan intay heshiis la galaan istataarta mal camal idan ma yagu ku bilaabaa kuwa kanoo waddadu banaystaa hadduu waddada banaysto kuwan ku bilaabana tataarkoo boqolaal kun oo askari haysta wuxuu gaadhayaa isagoo dhaawac iyo dhimashaba sita oo dagaal la soo galayoo dhib qaba iyadoo awalba laga xoog badna haddana ciidankiioo soo dagaalamay inuu tataar gaadhana waa dhib badantay wuxuu qaatay caqliyadda ah inuu kuwaa taxyiid alacdaa yani nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dagaalada gelayey muu odhan gaal oo dhan baa la dagaalamaya laakiin wuxuu go-aansaday inuu quraysh la dagaalamo oo iyagaa dagaalka ku bilaabay dadka inta kalena inuu heshiis la galo iyagoo gaaladooda ah yahuud saddexdii qabiilba heshiis buu nebi moxamed la galay calayhi salaatu wasalaam qabaa'il kaloo badanoo carbeed heshiis buu la galay qurayshna dagaal bay isku wadeen siyaasadda islaamiga kama mid aha nin yidhaahda gaalow cirkiiyo dhulkaba iskaga kaalay anaa kuu babacdhigaye aha siyaasa islaamiya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu gaalo kala qaybiyo ayi mowqica aada daraasayso taariikhda islaamiga ka mid oo rasmiyana waxaad arkaysaa falsafaadkan inay isticmaalayeen raggii guulaha taariikhiga islaamka usoo hoyey qodus go-aan buu qaatay markaa iyadoo saliibiyiinta ay ishayaan iyadoo dagaalkii toddobaad ay marayaan iyagoo ay ka khatarsan yihiin tataarka waayo iyagu istaytaan bay wadeen inay dhulka degaan bay rabeen oo ay kiristaaneeyaanoo mabaadi bay wadeen qolada tani xoolaha iyo dadkaba way dhacayeen ama waa iyagu diin iyo mabaaditoona may wadinde xadaaraba may wadeenin de qoladan eh, asia ka timid ee tataarka ahay laakiin waxaa khatarsanaa marka kan qoladan saliibiyiinta ah waktiga kan laakiin wuxuu u arkayey inaanay waktiga kan hadduu heshiis iyo nabad helayo inuu heshiis iyo nabadda qaato qotos markaa wuxuu u diray caka ayaa ugu xoog badan imaaraadka saliibiga ah cakuu u diray waa caka xayfa sayda suur bayruut laazaqiya antakiya waxaasoo dham waa duwal kristan oo meesha ku taxaniyana waa duwal cristan oo xataa salaaxadiin alayubi uu awoodi kari waayo inuu furto wuxuu u diray markaasi rusul uu leeyahay caka waxaan idinka rabaa inaynu heshiino akhiiran markii muddo la wada hadlay waa la heshiiyey waxay ku heshiiyeen wuxuu ku talagalay intaanay tataarka la heshiin inuu isagu la heshiiyo waxay ku heshiiyeen inay hudna wada galaan toban sannadood inaan wax dagaali dhex marin labadooda kooxood dhulkaygii waan ka imiye wixii ciidanku uu baahdo ee raashinka iyo wixii la mida inaynu wax kala iibsanno dad nabado wax kala gadanaya noqonno abaalmarin haddaa intaa ii gashaan idinkana waxaan idiin samayn doonaa haddaan tataarka jabiyo fardaha tataarka ee khatarta ee ataqaaniin baan wax idinka siinayaa buu ilo idinka iibinaya kuwaasaanana wax idinka iibinaya haddaa idinkuna heshiiskani la gashaan waa heshiis tabaadul ilmasaalix cagkana waa meel aada u qalcado xasiina leh way aqbaleen heshiiskaasuu la galay wuxuu bilaabay markaasi inuu ciidankiisii soo dhaqaajiyo ciidankii markii ay caddaatay inuu soo dhaqaajinayo de kollay dad ama niyad jilicsan ama aan dagaalka jeclayn waxbaa jira askartii wax ka mid waxbaa baxsaday oo markaan dagaalka baxsaday qaar baa orodkii xijaas galay qaar baa yaman galay qaar baa maqrib alcarabi u cararay laakiin dadka wixii ku qancay inay dagaalamaan kuwa kani uxunbay ka mid ahayn kuwii ilaahay lahaa low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala walaa udacuu khilaalakum yabquunakum اlfitna wa fiikum samaacuuna lahum wallahu caliimu biالظaalimiin ciidamada wixii aqbalay iyo shacabka wixii dagaal aqbalay iyo dadkii muslimiinta o dhan baa lasoo kaxeeyey falastiin sinai meel ku taalla oo saalixiya la yidhaahdo meel bannaana ayaa ciidamadii meelihii casaakirta iyo kuliyaadkii lagu tababerayey wixii o dhan markii laga keenay halkaasu isugu wada keenay marka kan waxay maraysaa waa awaa'ilu shacbaan awaa'ilu shacbaan waxaynu ognahay safar baa la qabsaday maxay baqdaad caasimat lmuslimiin dimashikna rabiicul awal baa la qabsaday haddana shacbaan baa la joogaa shacbaan buu markaa wuxuu keensaday waa wakti julay ku beegan oo kulayl ah sinai waa kulayle waktiga xagaaga waktigaa kulaylka ah ayuu saxaarahaasi aqbalay inuu ka tallaabiyo ciidamadiisa waa ka soo tallaabeen ariiqo cusub oo marka kan aan lagu aqoonin dagaalka buu isticmaalay wuxuu isticmaalay ciidan muqadamo ah oo xooggan inuu sameeyo oo ciidamadiisa in badan ka horeeya muqadamada aliicada yani ciidanka ciidanka hor socda wax badani uma dhexeeyo sida caadiga la yaqaano laakiin marka kan wuxuu samaystay ciidamo muqadamo ah oo xooggan tan wuxuu u dhiibay ciidamadii masar ninkii ugu khabiirsanaa ayaa hogaankooda loo dhiibay oo ah febrs ninkii la odhan jiray wallahu aclam wabilahi towfiiq asalaamu calaykum